بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مضارع لفاعل المفتوح عينا بكسر وسطه المليح إن كان مثل باع أو أتوعا أو مضعفا مع اللزوم قدورا وضم عين ما تعد منه كمده وتله فاحفظه فذو تعد قد يجي بكسر كذاك لازم بضم فادره والتزموا الكسر بفعل واحد من المعد حبه فجاهدي وجهان فيها الروى عل عللا وشد وبط ونم ورم العملا وشجه وأضه ونثه فاعلم بهذا وانشرا وبثه mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacala facalo u sugnaaday facalihi almaftuuxi la fadxinayey caynan caynka laga fadxinayey bikasri wasطihi barhtamihiisa kasro la kasriyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almaliixi macaanaa wasad yaroo macaan ayuu leeyihi wasadkii halaynoo kasri halaynoo kasriyo culimo wuxuu inoo bilaabayaa sheekhu mudaaricii facala muxuu bilaabayaa baynu nidhi mudaaricu facala ayuu sheekhu bilaabaya mudaaricii facala facala mudaariceega haddaba waxaa loo qaybiyaa afar qaybood nooc waxaa la yidhaha noocun yugsar oo wuxuu ku yimaadaa yafcilu noocun yugsar muxuu ku yimaadaa yafcilu isagoo facala maadigu ah ayaad mudaarica yafcilu ugu dhawaaqi noocun yugsar baa la yidhaahdaa noocna waxaa la yidhaahdaa noocun yudamu oo sidii mudaarica facul ayuu ku imani mudaarica faculi muxuu ku iman jiray yafculu isagoo facalaa ah ayuu noocno markaad mudaaricaynaysa yafculu ku iman oo faculo iyo facala ayaa wadale wasankaa yafculu a ah mudaaricaan noocno wuxuu ku iman isagoo facalo maadigu ah yafcalu yafcalu yafcaluna waa ficila iska lahayd mudaarica ficila ayaa maxay ku iman jiray yafcalu haddaba yafcaludaa mudaarica ah wasankaa maadigiisu facilona wuu noqon karaa acalo qaar kamidana wuu noqon karaa facalo noocun yuftax nooc la yafcalu ku yimaad baa jira nooca u dambeeya waa nooca loo yaqaan wejhu catala maxaa la yidhahdaa wejhayi catala baa la yidhaahdaa ama wajhaha catala ayaa la yidhaha catalo labadeeda weji nooca aynu leenahay culima waa wajheyi catala waxa weeye yafculu iyo yafcilu kaa doonto ku keen khiyaar baad u leedahay maxaynu nidhi maxaad ku keeni hadaa doonto yafculu hadaa doontana yafcilu yafculudii facula iyo yafciludii facala u gaarka ahayd hadaba waxaad ogaataa afar nooc baa jira noocun yugsar muxuu ku imani baynu nidhi yafcilu noocun yudam muxuu ku imani baynu nidhi yafculu noocun yuftax muxuu ku imani baynu nidhi yafcalu noocun dulwajayn muxuu ku imanayaabaynu nidhi yafculu oo sidii faculo ah iyo yafcilu oo caynka la kasriyo kaa doonto catalaaba kamid a markaad mudaaricaynaysa yactulu baad odhan ama yactilu baad odhan yactulu iyo yactilu ka alla kaa doonto ayaad ku keenaysaa culima haddaba facula mudaarica mudaarica faculi wasan uu gaaru leeyahay ma jiro miyuu jiraa facule mudaariceegu muxuu ku imanayay yafculu saw maaha lale nooc facalo kamid lale ficilana gaaruma le ficilana gaaru male ficila maxay ku iman jirtay yafcalu yaa la yeeshay facalo nooc ka mida ayaa la yeeshay haddaba facala qiyaas ahaan marka la eego keligeed baa ayaa gaar uleh wasanka yafcilu yafcilu facalo ayaa qiyaas gaar u haddaan qiyaaska la eegin shan iyo labaatan ficil oo ficile ayaa yafciluda iyaguna la yeelanaya wa ulaaigii mudaarica u wada leeyihinde markaa miya wax la wada leeyihunbu mudaaricii noqday culima facalo ayaynu bilaabaynaaye noocun yugsar baan ka bilownay noocun yugsar afarta qaybood xagga mudaarica noocun yugsar baan soo horreysiinay nooca yafcilu ku imanaya hal su-aala ayaa lii weydiin karaa miyayna ahayn tarjiixun bilaa murajix wadaalika baail biitifaaqi alculamaa tarjiix bilaa murajix miyayna ahayn laba shay oo siman midkood dooro sabab la-aan waa arrin aan layska aqbalaynin tarjiix bilaa murajix baa la yidhaha waa baail kolka maxaad ku dooratay inaad facalo noocun yugsarkeyga soo hormariso oo noocun yudamiyo noocun yuftax iyo noocun dulwajeyin maxaad xagga dambe u mariso noocan usoo hormarisay baa la odhan karaa jawaabtaadu si kooban waxaad u odhanaysaa wasanada kale dhan waa lasoo maraye noocun yafciludun baan lasoo arag qiyaas ahaan yafciluda lama soo arag yafculu waa lasoo arkay oo dee facula lahayd yafcaluna waa lasoo arkay oo dee facila ayaa qiyaas ahaan ulahayd haddaba yafcilu baa dhiman e horta noocan xarakadan caynka ee dhiman qaybtiisa aan hormarino nooc yugsan aan soo qadimo facala yafcilu bay ku iman mudaaric ahaan waana lix qaybood yafciluda lix qaybood baa ku imanaysa bal lixda qaybood iga qor kow facala oo muctalulfaai bilwaawiya kow waa fa noocu yugsar lix qaybood weeyi baynu nidhi waa facala oo muctalulfaai bilwaawi ah facalo oo muctalulfaai bilwaawi ah yafcilu waa inaan ku keenaa milu wajaba wajaba bal mudaarice wajaba yafcilu baan ku keeni yejibu wajaba yejibu wajaba awey fadii wajaba fadeedii me waawga awey caynkiina jiimka awey laamkiina laamka ee ba'da baan doonaya wajaba waa ba'daa laama haddaba wajaba jiimku muxuu yahay wajaba jiimku waa maxay cayn ba'duna laam faduna wow sow maaha marka mudaarica yejibu aan idhaa muna cayn iyo laamuni sheeganan iyo ya saa'ida dee fadiyo wow aa xadfan so nagii soo baranay qaacidadii loo xadfay ataa qaacidadii loo xadfay miyaynaan soo dhiganin wajaba wuu waajibay maxaan ku keenayaa wajaba yejibu wuu waajibaya yejibu wuu waajibaya yejibu waa yacilu fabaa xadfan asalka muxuu ahaa yejibu yjibu buu ahaa yjibu wowgaa fada unbaa meesha laga saaray facaladu haddaba hadday muctalulfaai bilwaawi tahay yafcilu bay ku iman waa yajibu wacada yacidu wasala yasilu wakaba yakibu waqaba yaqibu baad wakala yakilu wakafa yakifu wahaakada saasaad ugu dhawaaqi wafaba yasibu wasama yasimu facalo oo muctalulfaai bilwaawi a ah, wajaba yajibu waa maaha ka labaad facala oo muctalulfaai bilyaai ah acala oo muctalulfaai bilyaai ah tusaalaheegu waa yasara yasara waa facala waana muctalulfaai bilyaai maxaan odhanayaa yasara haddaba markaan mudaaricaynayo yafcilu ku keena yaysiru haddaan ya ku bilowdo waa yaysiru haddaan hamse ku bilowdona waa aysiru haddaan nuun ku bilowdona waa naysiru haddaan ta ku bilaabana waa taysiru taysiru yaysiru aysiru afartii xaraf ee mudaarica lagu bilaabanayey yasara wuu fududaaday yaysir wuu fududaanayaa aysir wuu an fududaanayaa anaa fududaanaya naysiru annagaa fududaanayna taysiru war fududaan ama tii maqnayd baa fududaan taysiru facalo muctalulfaai bilyaaihina wataa waa kii labaad sow ma aha ka saddexaad waa facala oo muctalulcayni bilyaai ah waa facala oo muctalulcayni bilyaai ah sida baaca wuu iibiyey yabiicu wuu iibinayaa yabiicu wuu iibinayaa baaca waa facala waana muctalulcayni bilyaai oo caynkeegu waaya baaca bayaca baynu odhan markaa baaca maxaynu ugu dhawaaqi baaca maxaynu ugu dhawaaqi bayaca baynu ugu dhawaaqi bayaca bayaca waa baaca yabiicu baycan yabiicuda asalkeegu muxuu ahaa yabiicu yabiicu asalkeegu muxuu ahaa yabyicu yabyicu yabiicu asalkeegii waa yabyicu yabyicu waa facaalo oo muctalulcayni bilyaai ah yabyicu marka la yidhaha yabyicu bal hadda si fiican u qor yabyicu badaasi waa maxay yabiicu bada ku jirta munxaraf saxiixa ahayn badu yab sow ma reebna ya-da ka waran yabiicu ya-duna sow xaraf maaha muctalo oo xarfu ciloa ah. sowma xarakaysna ya-du waxaynu nidhi laba qof hadday israacaan qof caafimaad qaba iyo qof xanuunsanaya sahayda yaa loo dhiibaa baynu isku ogeyn ka caafimaadka qabaa sahayda u qaadi ilan ka xanuunsanaya isagaaba isqaadileh haddaba yabiicu xarakadu waa sahay eh imika sahaydii yaa sida yabiicu markaan eego sukuunkuna waa ziirooyo waa wax madhan ba'dii caafimaadka qabtay waxba ma sido yadii xanuunsanaysana xarakada kasrada abay sidataa waa sahaydii sahayda ayaa loo dhiibayaa bada waar ha laga qaada kasrada oo xaggee ha loo jiido kasrada agga bada bada inoo kasriya yaduna ha reebnaato reebniinku il waa ziiro waa wax madhana yabiicu seenugu dhawaaqaa yabiicu waa yaa ficlu oo kale yaa ficlu hadda caynkiina waa la reebay fadiina waa la kasriyey laakiin wasanku yafcilu buu ahaa yafcilu sida qoran waa yaficlu yaficlu fadii baa la kasriyey caynkii waa la reebay haddana yafcilu baa loo yaqaanaa wasanka ilan iclaal baa yaficlu lagaga dhigaye iclaal baa yaficlu lagaga dhigay kol haddii yaficlu iclaal ka dhigay qablaliclaal baa la eegaa intii aan la iclaalinin unbaa la eego yabyicu unbaad eegeysaa yafcilu unbaad odhanaysaa wasanka waa kii saddexaad ka afraad culimo waa facala oo muctalulaami bilyaai ah ka afraad waa maxay baynu nidhi waa facala oo muctalulaami bilyaai ah sida ramaa wuu toogtay oo kale ramaa wuu toogtay maxaynu ku keenaynaa mudaarica ramaa yarmi wuu tooganayaa armi waan tooganayaa narmi waanu tooganaynaa tarmi war waa tooganaysaa haddaba ereyga yarmi a ah markaan isticmaalayo yarmi yarmi markaan isticmaalayo yarmi waad ila arkaysaa baan u malaynayaa yarmi iyo tarmi iyo narmi iyo armi intaba waad ila arkaysaa in xarafka u dambeeya uu de reeban yahay yarmi tarmi armi narmi yarmi yarmi yafcilu markaan ka dhigayo yafcilu sawlaamku ma godna dee yarmi laamkeega goda asalka yarmi waa maxay markii lagu dha laamka god maxaad odhan asalka yarmi maxaan ugu dhawaaqaa yarmiyu yarmi asalkeega maxaan idhaahdaa yarmiyu yarmiyu marka la yidhaha qaaciide ayaa ina leh xarfu ciluhu hadduu xagga dambe maro xarako aan fatxo ahayn looma ogolaado damo hadduu qaato waa in laga xadfaa si u u reebmo yarmi maxaan idhahdaa markaa dhawaaqeega yarmiyubuu asalku ahaaya inaga tuura dee damada ah yarmi qaacidaa tihi idaa tadarafa xarfuulcila falaa yaqbalu alxarakata ila alfatxa fatxun baa la ogol yahay hala fadxiya laguma leh laakiin hala reebo weeyaan macnihiigu damada hala tuuro weeyaan hadduu fadxisan yahay waa la dayn lahaa yarmi kii imisaad baan marayaa culimo waa kii afraad ka shanaad waxaa loo yaqaanaa almudaacaf alaazim waa facala oo mudaacaf laazima ah facala oo mudaacaf laazim ah waa ka shanaad facalo oo mudaacaf laazim ah facalo oo mudaacaf laazima ah tusaalaheegu waxa weeye tabba wuu halaagsamay tabba wuu halaagsamay waa facala waa mudaacaf laazima tabba maxaan ku keenayaa tabba markaan mudaaricaynayo yafcilu baan ku keeni maxaan idhaahdaa haddaba yatibu wuu halaagsamayaa yatibu yatibuda waxaa lagaa rabaa inaad yafcilu ku sarjarto yafcilu yatabibu maxaan idhaahdaa ilan waa tababae tababa ayuu maadigo tababa eeg waa inaad fada oo tada a reebto caynka oo bada hore a ka siiso laamka oo bada dambe aad gudo yatibibu yatibibu markaan idha laba iclaal baa dhacay yatibibu laba iclaal baa dhacay labada iclaal ee yatbibu ku dhacay waxay kale yihiin naqlu xarakati lbaai ila ta ba'da hore kasraheegii baa ta'da la keenay ba'dii horena waa la reebay liyataata lidqaam si idqaamku uu suurtagal u noqdo haddaba yatbibu markaan idhaa yatbibu markaan idhaa yatbibu xarakada ba'da hore aan ta'da keenay yatib iyo bu ay noqoto idqaam baa imanayo qaacidada labaada labada bood ha laisku idqaamo maxaan ugu dhawaaqaa yatibu maxaan culima ugu dhawaaqaa yatibu haddaba dalla bal mudaariceeya dalla wuu lumay dalla wuu lumay dalla wuu lumay ama wuu baadiyoobay maxaynu nidhaahnaa dalla wuu lumay ama wuu baadiyoobay markaan ka hadlayo maxaan idhaahdaa yadilu yadilu yadilu asalkeegii sheeg oo yafcilu ku sarjar yadlilu yadlilu yadlilu markaan idhaa laba iclaal baa dhacaya maxaan sameeyaa laamka hore kasrihiisa fadoo daadka a ah laamka horena labada laam hala reebo waa naqlu xarakat اcayn ila fa baa loo yaqaanaa yadil iyo lu kadibna idqaam اlcayni fi laam samee labada laam isku idqaam yadilu labada iclaalee dhacay waa naqlu xarakat اcayn ila fa iyo idqaam اlcayni fi laam labada iclaal baa loo yaqaanaa inay kelmadaa ku dhaceen yadilu yadilu dalla yadilu waa ila socotaa baa mdaacaf laazim waa kii kalixaad ee noocun yugsar ah shuhratulkasraa loo yaqaanaayo saalim iyo mahmuus bay ka timaadaa sida caadiga ah shuhratulkasraa loo yaqaanaa shuhratulkasruuna ficiladiisaaba tirsan oo xagga dambu inoogu iman doona waa saalim ama mahmuus labadaa mid ahaanunbuu noqdaa mahmuusiyada noocyadoodii kala dudunaa ama saalim labadaa mid ahaanubay shuhratulkasra ka imanaysaa wax kale ka iman kartaa ma jirto asal ahaanba kolka maxaynu samaynaynaa haddaba culi mashhuuratulkasro markaan raadinayno waa daraba daraba maxaan ugu dhawaaqaa daraba ii mudaariceeya ile waa saalimkiiye yadribu waa jalasa ii mudaariceeya jalasa waa saalimkii dee waa tira ahaanun baan isaga u arki doonaa xagga dambe inoogu iman doontaa yajlisu wahaakada noocun yugsar waa lix qaybood lixdii qayboodba ma qornay noocun yugsar imisu ahaa lix qaybood lixdii qayboodba culima ma qornay ka koobaad waa maxay baynu nidhi facalo oo muctalulfaa'i bilwaawi tusaaluhu waa maxay wajaba mudaariciisu yejibu xarafka xadfani waa maxay mafaba mise waa cayn mise laam waa fa labaad waa maxay waa facalo oo muctalulfaa'i bilyaai tusaalihiisu yasara mudaariciisu yaysiru waxadfani miyuu jiraa maya wey waxadfani ma jiro waxadfani ma jiro ya-da markuu ku boko ka saddexaad waa maxay waa facala waa muctalulcayni bilyaai tusaalihiisu baaca mudaariciisu yabiicu asalka yabiicu yabyicu iclaalka dhacay maxaa loo yaqaanaa naqlu xarakati alcayn naqlu xarakati alcayn ila alfaa caynkunba xarakadiisii fa'da la keenay waa kii saddexaad ka afraad maxaynu nidhi maxaynu ka afraad maxaynu nidhi waa facalo muctalulaami bilyaa'i haye tusaalihiisa ramaa mudaariciisa yarmi asalka yarmi yarmiyu iclaalka dhacay naqlu eh, maxaad tidhaahdeen xadfu xarakati laam ka maxaynu nidhi facalo oo mudaacaf laazima ah ka tegina ilan haddaan mudaacaf laazima quran idhaa lagu odhan karaa mayna ficili iga soo gelaynine haye facalo oo mudaacaf laazima ah maxaan tusaalihiisa ka dhignay tabba mudaariciisa yatibu imise iclaal baa yimid imise iclaal laba iclaal maxay kaloo yihiin labadaasi naqlu xarakati اlcayni ila alaam iyo mise ila alfaa ila alfaa haye iyo idqaamu اlcayni fi laam yatibu waan gartay ka maxaan idhi shuhratulkasra ma muctalulfa bay ka timaadaa bay ka may midna kama timaad maxay ka iman ya saalim ama mahmuus bay ka iman tusaalaha maxaan idhi waa daraba daraba yadribu yadribu waa si fiican iyadoo iclaalba male lixdaa qaybood haddaba culi lix qaybood kamaynaan dhigin xagga shardiga iyo xagga shaadka aan kasoo yar eegno lixduba way kuu qoran yihiin intaynaan kitaabka dhex gelin xagga shardiga iyo xagga shaadka bal hadda aan kaala yaro eego ardayow maxaa talow lixdaa ka u horeeya facalo muctalulfaai bilwaawiya bay ahayd muctalulfaai bilwaawi hal eeg isagu kuma qorno muctalulfaai bilwaawi shardigiis iyo shaadkiisaba raacsa halkaa uun shardigiisu waa anlaa yakuuna xalqiya laam shardi baa loo shardiyaa facalo oo muctalulfaai bilwaawi ah shardi baa jira loo shardiyayo markay yafcilu ku imanayso shardigaasi waa maxay anlaa yakuuna xalqiya laam halka laamka yunu xarfulxalqi ka degin xarfulxalqiga ma la garanayaa mucalimiin baa de layahay armaan xarfulxalqi la gelanaynin muxuu aha xarfulxalqigu li xaraf maxay ahaayeen hamsun haaun caynun xaaun haynun khaaun lixdaa xaraf yuuna mid ka mid ihi halka laamka degin haduu halka laamka dego isagoo fada uwow fadhiyo noocu yuftaxa inoo iman doonuu iskaga imani yafciludii waa loo diiday yafcalu baa laga dhigi tusaaluhuna waa maxay wadaca wadaca sawfa cala maaha ficilka wadacaa wadaca sawfa cala maaha sow muctalulfahi bilwaawi maaha sow wowgaas inuu yafcilu laga dhigo sidii wajaba yajibu in laga dhigo sow ma rabo eeg xarfulxalqiga laamka degee caynka ihi muxuu isnaba baahday xarfulxalqigaa caynka ee laamka u dambeeye degay wadaca wadaca laamkeegu waa cayn dee wuxuu doonayaa in noocin yuftax laga dhigo yafcalu lagu keeno labada xaraf way gartaa way way kala bixi waayeen way iskhilaafeen cayinku wuxuu yidhi hala ii kasriyo daadka wowguna wuxuu yidhi hala cayinku wuxuu yidhi hala ii fadxiyo daadka wadaca caynka u dambeeya daadkan hala ii fadxiyo buu yidhi oo yafcalu hala iga dhigo wowguna wuxuu yidhi hala marka wowgii iyo caynkii dagaal uu dhex maray way kala adkaan waayeen kadib markii sulux baa lagu dayey maxkamadda ayay isla galeen suluxii markii lagu dayey ee wowgii iyo caynkii halka xarafka isku haystaan waa xarafkee waa daadka oo caynaba isku haystaan sawma wowgu muxuu rabaa in la kasriyo caynka dambena muxuu rabaa in la fadxiyo waxaa la yidhi kolkaa bal ha loo gar qaado gartaa ha la galo gartii waxaa lagu dhameeyey wowow maxaad rabtaa baa la yidhi laba shay baan rabaa buu yidhi caynow maxaad rabtaa buu la yidhi ana labadaa shayuu rabo laba ka soo horjeedaan rabaa buu yidhi isla labadaa un laba ka soo horjeeda dee waxaa la midba mid ha la siiyo midba mid ha loo diido garinina la taqaanaaye sidaa ha loogu garqaadaa la yidhi so wowow laba laba ma rabtid labadaada sheeg wuxuu ihi waa in daadka la kasriyo anigana lay xadfo wowgii muxuu codsaday in isaga la xadfo daadkana la kasriyo cayna adu maxaad rabtaa baa la yidhi in w wowga la ii daayo oo layga xadfin daadkana lai fadxiyo waxaa la yidhi war caynka dambow fadxaha daadkaa lagu siiyey wowga dayntiisiina waa laguu diiday war wow wow adiga xadafkaagaa lagu siiyey adaa iskugu xaq lehe adiga haddaad xadafkaaga rabta waa lagu siiyey laakiin daadka kasrihiisii waa lagaa diiday maxaa la siiyey wowgii markaa xadafkii baa la siiyey ilan xadaf iyo iyo kasru wada rabaye in daadkana la kasriyo isna la xadfo buu rabay maxaa la siiyey labadii xadafkii baa la siiyey maxaa loo diiday kasrihii daadka caynka dambena wuxuu rabay in daadka la fadxiyo wowgana la daayo maxaa caynka dambe la siiyey fadxihii daadka maxaana loo diiday ya wowga baaqiyeelidiisii waqaca baa lamida markaa halkaa jawaabbaa kuu soo baxaysa odhanaysa maxaa wowga loo loo loo xadfay ila yadacu marka la yadacu waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxa wa kasratin laazima ma ahan sida muuqata maxaa loo xadfay war tanaasucaasaa meesha yimid oo waxa weeyaan doodaa kulul ayaa meesha timid oo kasre muqadaraa ah ayaa wowga lagu siiyey xadafkiisa kasra muqadara ayaa wowga lagu siiyey xadafkiisa waqaca yaqacu culima maxaynu nidhi facalo oo muctalulaami facalo oo muctalulaami maxaynu nidhi waa muctalulaami bmuctalulfaai bilwaawi markay tahay facalo oo muctalulfaai bilwaawi shardi bay leedahay nu shardi shardigaasow si fiican looma garanayo allaa yakuuna hee anlaa yakuuna xalqiya alaam yuuna halka laamka xarfulxalqi ka degin baynu nii warkaasi waa waadix wey soo waadix maaha shaad ma jira laba kelmadoodoo qura ka shaadoobay wahabe iyo wadara wahaba iyo wadara labada kelmadood baa shahadoobay wahaba yahibu in lagu keenay ahayd yahibu way diido yahabu baa lagu keenay wadarana yadiru in lagu keenay ahayd yadiru way diido yadaru baa lagu keenay yadaru haddaba wadara ma jirto af carabiga wadara maba jirto laakiin mudaarica yadaru un baa jira mudaaricaasa haddii uu ficil carabi ay ku dhawaaqi lahayd wadara ayay ugu haday carabi ficil ku dhawaaqi lahayd wadaray ugu dhawaaqi lahayd kaasina wayna daayey muctalulfaibilyaai oo kalabaada ah inoo soo baxay shardina male shaadna male waa ducaqabe or halkaa inagaga tuura ka saddexaad ka saddexaad waa maxay muctalul cayni bilyaai baa inoo soo baxay shardi ma jiro shardi ma jiro shaadkiisuna waa kelmad laysku haystoo shaaca ah shaaca shaaa in yashiiu la yidhaha bay ahayd yashiiu yashaau baa lagu keenay xabaddaa qura ka shaadowday yashiiu yabiicu halkii laga odhan lahaa ayaa yashaau lagu keenay xabadaasa qura qolona waxay leeyihiin shaada lafteeduba ficilay ahayde naga daa yashaadba maahe waa mas'ala khilaafiya markaa shaaa oo qura ayaa ka shaadowday yaa inoo soo hadhay kii afraad waa muctalulaami bilya muctalulaami bilya shardi buu wataa shardigiisu waa anlaa yakuuna xalqiya alcayn shardigiisu waa maxay baynu nidhi alaa yakuuna xalqiya alcayn hadduu xalqiyulcayn noqdo yafcalu baa lagu keeni sida sacaa yascaa nahaa yanhaa ra'aa yaraa naaa yanaa eegada sacaa yascaa sacaa yascaa yafcalu baa lagu keeni oo dee xarfulxalqiga ayaa ka xoog badan maxaa culima soo hadhay egshaad maxay leedahay Eh, sacaa yascaa iyo laba ficil oo shaada ayaa jira waa abaa iyo qalaa abaa wuu diiday halkii yabii lagaga keeni lahaa ramaa yarmi oo kale qalaa wuu cadhooday halkii yaqlii lagaga keeni lahaa labaduba yafcalu bay ku shaadoobeen yo abaa iyo yaqlaa kulu ummati yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa qiila waman yabaa ya rasuul allah xadiidkaa waxaa ku wada jira abaa oo maadiya iyo yabaa oo mudaarica ala iyo abaa labadaa ficil oo qura ayaa shahaadoobay kii shanaad baa ii yimid muxuu aha ka shanaad facalu mudaacaf laazim ah shardigiisu waa alluzuum inuu mudaacafku laazim yahay waa shardi shaadkiisuna waa labiiyo konton kelmadood oo kitaabkeenii kale aan kusoo dhiganay miyaynaan soo dhiganin labiiyo toddobaatan kelmadood labiiyo toddobaatan kelmadood oo kitaabkeenii kale aan kusoo dhiganay waynu soo dhiganay ugu dambayn waa maxay waa shuuratlkasra soo maa shuuratlkasra maxay shardi yeelan maxayse shaad yeelan gebigeedaaba shaade shuuratlkasra say u dhan waa shaad carab laga maqlaya kol hadday maqal untoo qaacido la raacaa ayna jirin ardayo iyadaaba shaadaynu odhan kolkaa halkaasuu cashirkeeni ku dhan yahay maanta kitaabku siduu usoo dhigay unbaa kuu dhiman kitaabka waa cashirkii kitaabkii horean dhiganay un kii horean dhiganun miyuuna hayn hal xarafuu kaga duwan yahay ma haysaa haye si fiican may nooc yugsar ma keenin daaculkasru keenay eg mid in la kala fahmaa fiican eg waxaa jira shaygu isagoo shaada ayuu daaci ku jiraa marka la marayo khalabatulmufaakhirka daaculkasraa lagu daraa oo daaculkasraa ku jira kolkaa daaculkasrahan ku jiraa yafcilu buu ka dhigaya kuma leh yanimadun baa loo jeedaa waa yalaaha alaa yalaa bay ku imanaysaa waxaa jirta abaa iyo qalaa ragga qaar baa yidhi waa tataakulu luqatayn baanu uhaynaa oo waxaanu aragnay bay yidhaahdeen abiye iyo qaliya waxaa la yidhi maxamed ibnu maalig luqadda ugamaydaan aqoon badnayne cagta dhiga baa lagu yidhi qolada tidhi tadaakulu luqatayn way jiraan rag intay sharxeen yidhi tadaakulu luqatayn ha naloo geliyo mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacala facala u sugnaaday facalihii almaftuuxi la fadxiyey caynan caynka laga fadxiyey facalihii caynku fadxisnaan jiray mudaariciisu bikasri wasطihi bartamaha kasre la kasriye ayuu ku sugnaaday wasadkii almaliixi macaanaa almaliixi macaanaa khayr alahaas iyo sheekhuye waa tafanun wax la yidhah luqadda inuu xariif ku yahay buu ina tusayaa markuu faculo soo marayey muxuu ina yihi markuu wasadka ka hadlayey bidami wasdihi lmacluum macluum buu ina yidhi waa la iska ogaa ficile markuu soo marayeyna muxuu yihi bifatxi wasdihi lmashhuur buu yidhi almashhuur caam buu ahaa haddana muxuu yidhi facalo caynkeega markuu marayey biwas eh, wuxuu ihi bikasri wasdihi lmaniic wasadkii macaanaa buu yidhi waa tafanun baa loo yaqaanaaye wax alla wax kale beydkani uu ku buuxsaday un hadallada tafanunna weeyaan nin kolkaa in luqada dee tegey oo mar wasadkan macaanku ugu macnaynaya mar wasadkan mashhuurku ugu macnaynaya mar wasadkan macluumku ugu macnaynaya waa isla mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacaala u sugnaaday facalihii almaftuuxi la fadxinayey caynan caynka laga fadxinayey bikasri wasadihi wasadkiisa kasre la kasriyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almaliixi macaana waa yafcilu muxuu ujeedaa markaa beydkaasi facala maxayaa ku timi hadduu ujeedaa yafcilu noocun yugsaq lix buu ahaaye lixdii haynoo tiriyo in kaana hadduu yahay facaluhu mila baaca baaca oo kale hadduu yahay facala waxa yafcilu ku iman hadday baaca lamid tahay xageebay baaca kala mid noqon muctalulcayni bilyaa'iga waa inay kala mid noqotaa in kaana hadduu yahay facaluhu mila baaca baaca oo kale dee ku keeni o ataa ama ataa oo kale ataa ataana xaguu kala mid noqonaya muctalulaami bilyaaiga yatii baad ku keeni wacada o wacada o baa ka maqan wacadadaana o wacada ama wacado oo kale uu yahay halkeebu wacado kala mid noqonaya muctalulfaai bilwaawi o mudcafan ama mudaacafba uu yahay mudaacafka xageebuu kala mid noqon de waaba isagu ma aha tusaale waaba mudaacaf kala midba noqon maaye waaba mudaacaf laftii uu noqdo o mudcafan ama mudaacaf buu noqday o mudcafan mudcafantaasi waxay ku cadfan tahay kuwa horena baacay ku cadfanaayeen atadu baacay ku cadfan tahay kuma cadfana ilan baaca tusaale ahayd atana waa tusaale tusaalayaasha waa laysku cadfaa o mudcafantuna mila bay ku cadfantaho in kaana mudcafan bay ka dhigan tahay o in kaana mudcafan hadduu mudaacaf yahay mudaacafka oo maca luzuumi luzuum miciya laazim maxaa looga jeedaa laazimka mudaacaf laazima maxaa looga jeedaa mafcuul buuna qaadanayn baa looga jeedaa o mudcafan mudaacaf hadduu ahaado mudaacafka oo qad warada soo arooray maca luzuumi luzuum micii soo arooray qad waradaan soo horraysiinaynaa maca luzuumina waan tacalluqinaynaa laakiin naxwuhu ma ogola arrinkaa waxaana diiday qaddaayan ereygaa qad ah waxa ka dambeeya kuma camal falo waxa ka horeeya laakiin gabayga dartii baanu odhanaynaa macaluzuumidu xagga dambe xaq ulahayd oo waraday ku tacaluqaysaa waxaa kaloo inoo banaan inaan qad warado xaalo ka dhigano jumlada macaluzuumina caadi aynu u tacaluqino o mudcafan mudaacaf hadduu yahay mudaacafka oo maca luzuumi lusamicii ah qad warada isagoo soo arooray welibana qad warada xaalan ka dhigay markaa lixdii imisuu inoo sheegay culimo lixdii imisuu sheegay afar buu sheegay intuu ka aamusay waa laba ema la garanaya muctalulfaai bilyaai wuu ka aamusay muctalulfaai bilyaai horta kaa wuu ka aamusay o kitaabkeennii horeba dee wuu ka aamusay muxuu uga aamusayba inuu soo dhidhi kitaabka hore waa liqilatihi ragga ugu badiyay baa shan xaraf ba ka dhigay shan kelmadood shan kelmadood bay ka dhigeen ragga kalena saddex bay ba yidhahdeen ragga kale warma wax jiraba maaha muctalulfaai bilyaai waa yasaradaa iyo erey aad u yaroo luqada ah ayaa laga isticmaalay ka kaluu ka aamusayna waa maxay shuulatulkasr iyadaaba shaadaan lahayn markii dhaweyd xagga dambe inoogu keeni doonaa laakiin labadaasuu ka aamusay waad aragtaa noocun yudan buu doonayaa sheekhu halkan inuu inoo taabto noocun yudan ayuu doonayayo dib baynu u dhiganaynaa noocun yudan mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacala facalo u sugnaaday facalihii almaftuuxi la fadxiyey caynan caynka laga fadxiyey bikasri wasadihi wasadkiisa kasro la kasriyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almaliixi macaanaa in kaana hadduu yahay midla baaca baaca oo kale hadduu yahay ow ataa ama ataa oo kale hadduu yahay wacada ow wacada ama wacado oo kale hadduu yahay ow mudcafan ow in kaana hadduu yahay mudcafan mudaacaf hadduu yahay mudaacafka oo qad warada soo arooray maca luzuumi luzuumicii soo arooray in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa aclam